وبارك على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى waxaynu caawa isku dayi doonnaa haddii ilaahay idmo inaynu wakhtiga koobanan haysanno axkaamta lebiska iyo maryaqaadashada gabadha muslimka ah iyo isqurxinteeda iyo ziinada ay isqurxiso iyo shareecadu halka ay dhigtay waxaa kalifay inaynu kelmaddan nidhaahno wakhtigan dambe ee hadda la joogo wax badan baa isbeddelay wax badan baa sidii lagu ogaa wax ka beddelmeen wax badan ayaa runtii akhlaaqiyaadkii iyo xishoodkii iyo lebiskii dumarkeennii wacnaa wax badan baa iska beddelay si marka loo baraarujiyo rag iyo dumarba lagama maarmaan weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waani waanadu qofka mu'minkay wax taraysaa waxaanu naha marka bal si naseexo iyo cilmi iyo waano iyo tusaale iyo taariikh isugu jirta inaan mawduuca u tilmaamo in sha allahu tacaala saasaan jeclahay ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ka dhigo kelmadatan mid isaga dartii loola jeedo alle inuu ka dhigo mid naafico ah fi اlxayaati wa bacda almamaat baan ilaahay ka baryayaa subxaanaه wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo kelmad naafica ah ka odhanaya iyo ka lagu odhanayaba ka ereyga dhahaya iyo ka dhegaysanayaba alla inuu ku anfaco baan ilaahay ka baryayaa subxaanaه wa tacaala adduunku micno badan ma leh waxaa la joogaa waa habeenno kooban kadibna waa laga caraabayaa qof waliba diiwaankiisa waxa uu ku qorto bimacnaa uu sameeyo ee lagu qoro ayuu abaalkeeda heli doonaa hadduu khayr yahayna khayr hadduu shar yahayna shar ilaahay wuxuu yidhi subxaana isagoo arrintaa tilmaamaya waman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara qaala tacaala waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun marka qof waliba inuu dadaalo dantiisaa ku jirta si gaara waxaan hadalka ugu dhigi doonaa dumarka maadaama kelmadda ay dumar ku saabsan tahay dadka bani aadamka ah ee adduunkan jooga marka la fiiriyo qaab nololeedka bulshadu u nooshahay bani aadamka ah waxaa la yidhaahdaa bani aadamka marka la eego noloshiisu way kala duduwan tahay way kala duduwan tahay si u fekerayo way kala duwan tahay sida uu bani aadamku hadafka ka guuxaya qalbigiisa ayu had iyo gooraale u taagan yahay way kala duwan tahay waxyaabaha uu ku taamayo uu isleeya aada higsatid mustaqbalka way kala duwan tahay waxaa ka mida dadka mid maal doonayaa ka mid iyo xoolo wuxuu u nool yahay uu nafi ugu jirtaa maal iyo xoolo unbuu doonayaa waxaad arkaysaa waktigiisii iyo caqligiisii iyo cimrigiisii iyo saacadihiisii wuxuu ku bixinayaa sidii uu maal u ururin lahaa oo maal u keeni lahaa fii jamiici xayaatihi wa ayaamihi wuu ururinaya uma aabba yeelayo maalkaasuu kasbayo ma xalaalbaa ma xaaraanbaa dadka waxaa ka mida qof ujeeddadiisa ugu weyni ay tahay inuu madadaalo iyo maaweelo iyo ciyaar iyo tumasho iyo warwareeg iyo shahwadiisu waxay rabto inuu ku meeraysto intaa waktigiisa ku bixinaya dumarka waxaa ka mida qaar waktigooda in badan oo ka mida ku bixinaya iyo cumrigooda waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo alle u caroonayo subxaanahu wa tacaala kuwa gaalada ah maalan kuwa muslimiinta ahee wax ka khaldan yihiin iyaguna waa saas oo kale waxaa ka mid ah wakti meelo badan oo aan a u wanaagsaneyn qofka cimrigiisa iyo waktigiisa meelaha xanta sheekada filimaanta iyo musalsalaadka daawashadooda heesaha iyo muusiga dhegaysashadooda waxa weeyaan dharka hadba wixii soo baxa oo aan sharcigu ogolayn xidhashadooda mala yacnigaas in badan waktiga wax ku bixinaya markii lala hadlo waxay odhanaysaa yaa nala caburinin maxaa naloo caburinaya dadku miyaana xor ahayn markii lala hadlo waxay odhanaysaa xorriyadda yaa nala qaadin yaan xorriyadda nalaga qaadin marka lala hadlo waxay odhanaysaa mugdigii waa laga baxay iftiin baa loo baxay bay odhanaysaa hadallo dhallinyarada casrigu isticmaasho aakhirada iyo adduunkaba aan u wacnayn ayaa la odhanayaa qofkii uuna isla saxsan yahi noloshu waxay la tahay sida ilaahayba yidhi in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxya wamaa naxnu bimabcuuiin noloshu wax kale maahaba de waa wax in dhimanaysa iyo in soo dhalanaysa nalamana soo saaraya sida gaaladii hore u yidhaahdeen sidaa awgeed kuwaas oo dhan haddaana ilaahay ka toobad aqbalin aayahay ku dambaynayaan ayaan darro weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanah fii suurati taaha aayadda afar boqol afar iyo labaatan ilaa boqol iyo lix iyo labaatan waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa قال rabbi lima xashartanii أعمى وقد كنت basiira qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyowma tunsaa ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman acrada can dikrii qofka aniga ka jeesta waanadayda iyo qur'aanka iyo diinta qofka ka jeesta fa inna lahu maciishatan danka qofkaasi wuxuu leeyahay adduunyada intuu joogo maal badan ha haysto mansab ha haysto awlaad ha haysto ubad ha haysto adduunyo ha haysto aqoonyahan ha sheegto nolol cidhiidriyaan gelinayaa bu ilaha yidhi subxaana wa tacaala noloshaan ku cidhiidhinaya qalbigiisu raaxo iyo farxad ma dareemayo waa kadeedan yahay waa kulul yahay markaad aragtid lianna khayrkii baa ka maqan markaasaad arkaysaa in badan oo gaalada iyo mulxidiinta ka mid ah isdilayaan ama istooganayaan ama dabaqya iska soo tuurayaan ama isdeldelayaan sacaadadii baa ka maqan sacaadada iyo liibaantuna waa sir sirtaasina waa aliimaanu wاlistiqaamatu wاlcamalu الsaalix iimaanka iyo istiqaamada iyo camalka saalixa ah ayaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maalinta yowmulqiyaame isagoo indhalaa baan keeni doonaa oo dam ah ayaan keeni doonaa wa min baabi alfaa'ida isagoo indhala baan keenaya markaasuu odhanayaa ilaahayow maxaa anoo indhala ii keentay adduunka markaan joogay waxbaan arki jiraye min baabi alfaa'ida waxaa ka mida ah, maadaama dad badan oo daalibulcilmi ee kelmadda dhegaysanayaan meelo badan baa qur-aanka waxaa lagu sheegay iyagoo indhaleh oo wax arkaya oo wax maqlaya mar waxaa la sheegay iyagoo indha iyo dhega iyo hadalba aan lahayn see isu marka maalan fii suurati taaha suurati israa ilaahay wuxuu yihi wanaxshuruhum yowma alqiyaamati cumyan wa bukman wa summan ma'waahum jahannam maalinta yowma alqiyaama waxaanu keeni doonnaa iyagoo indhala iyagoo afla iyagoo dhagala jahannama hooy u ah mar kale alle wuxuu leeyahy asmic bihim wa absir yowma yaatuunana nimanku arag badana oo maqal badana maalintay noo imanayaan mar kale alle wuxuu leeyahy fakashafnaa canka khiطaءak fabasaruka اlyawma xadiid yacnii mm, araggaagii wixii ku dahaarna waa ka rognay maanta araggaagu waa dusayaa si fiican baad wax u arkaysaa mar kale alle wuxuu leeyahy rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun waxni waxaa weeye waxbaanu aragnay waxna waa maqalay neceli waa fiicnaanaynaa camal wacan baanu samaynaynaa mar kale alle wuxuu leeyahy wara'a almujrimuuna annaara fadannuu anahum muwaaqicuuha mujrimiintii waxay yaqiinsadeen in ay naartii mujrimiintii naartii bay arkeenoo waxay yaqiinsadeen inay naarta ku dhacayaan sidee la waafajinayaa aayaadkaas waxay culimmadu saddex wej baa la waafajinayaa wejka koowaad waxa weeye nimankan ee mujrimiinta ah iyo dadkan ilaahay ka jeesta diintiisa oo gaalada iyo munaafiqiintu hormuudka u yihiin marka ay xabaalahooda ka soo baxayaan oo xabaasha laga soo saarayo waa indhala yihiin waa dhegala yihiin hadli kari maayaan madaxay ku socdaan markii bannaanka ay yimaadaan oo maxsharka iyo xaggaa inay u dareeraan la rabo markaasaa allah subxaanahu wa indhaha u furaya qowlka kale wuxuu leeyahay nimanku wax waa arkayaan waxna waa maqlayaan waxna waa waana hadli karayaan laakiin araggoodu arag wax wacan ay ku farxaan ma arki doonaan wax wacan ay ku farxaanna ma maqli doonaan wax wacanna kuma hadlayaan qowlka kale wuxuu leeyahay marka la yidhaahdo qaala akhsa'uu fiiha walaa tukallimuun ku fogaada naarta oo hayla hadlina alle markuu yidhaahdo markaasaa indhuhu dam odhanayaan oo dhaguhu dam odhanayaa oo afku xidhmayaa saddexdaa qowlba waxaa keenay oo ku jamciyey aayaadka kan ee asheekh alimaam maxamed amiin ashanqiidi fii kitaabihi kitaabkiisu muxuu yahay tafsiirkiisa maxaa la yihahdaa haya adwaau lbayaan baaraka allah fiikum adwaau lbayaan ayuu ku keenayaa saddexda qowl markaasuu wuxuu leeyahay alqowl اlأwalu qowlka hore ayaa raajix ah oo qolka hore muxuu ahaa nimankani waxay qabriga ka soo baxayaan iyagoo indhala oo dhegala oon hadlaynin oo madaxa ku socda waxoogaa marka xagga maxsharkii la keeno ayaa indhaha loo furi doonaa oo dhegaha loo furi doonaa ibnu qayim isagu waa ururiyaaye wuxuu yidhaahdaa maxsharku sidiisaba waa laba qaybood qaybta koowaadi waxa weeye dad xabaalihii ka soo baxaya oo maxsharkii imaanaya oo wax arkaya oo maqlaya oo hadlaya sida qur-aankuba uu sheegay wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin inay hadli doonaan qaybta labaadna waxaa weeye inta naarta loo dareerinayo wasiiqa ladiina kafaruu wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda suu qur-aankuba alla u sheegay alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fahduuhum ilaa siraati aljaxiim waqifuuhum inahum mas'uuluun maa lakum laa tanaasaruun bal hum اlyowma mustaslimuun alla waatuu leeyay subxaanaه wa tacaala intaa bacdigeed qofka waxaynu xusuusinaynaa muslimka ah noloshan adduunku micno ma leh gabadha muslimadda ah faama man طaغىa waaahara alxayaaةa اddunya faina aljaxiima hiya alma'wa qofkii xadgudba oo bilaa diin u badrheedha allana ka cabsan waaya jaxiimaa hooy u noqonaysaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala sida xadiidkii ibnu cumar iyo abu hurayra fi saxiix bukhaari wa muslim rasuulku ka warramay xufat innaaru bishahawaat naarta waxaa dayr looga dhigay waxyaabaha naftu jeceshahay duxna aanay ka helaynin darxumana ay ugu dhimanayso wa xufat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu dayray waxa naftu ay dhibsanayso xujibat iljannatu bilmakaarih waxujibat innaaru bishahawaat riwaayaadka xadiidka sidaa awgeed gabadha muslimadda ahay dadka muslimka agtiisa qaali baad ku tahay maadaama aad qof dumarna tahay muslimadna tahay hooyadii ummadda ayaa tahay gabadhii la dhalay ama inantii la dhalay baa tahay tii ilmaha dhalaysay baa tahay habaryartii baa tahay eeddadii baa tahay ina abtidii baa tahay in adeertii baa tahay habarwadaagtii baa tahay intaasoo dhan oo micno weyn bulshada ugu fadhiya ayaa tahay si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu tixgeliyey noloshaada cibaadadaada diintaada dhan walba oo ka mid a dayac badan baa muuqanaya in laga damqado oo lagu daraynsiiyo diintu way qabtaa diintu way qabtaa adigu inaad qaadatinna waad mudan tahay waad mudan tahay ilaahay baana ka warramay wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'waa naftana qofku inuu la dagaalamaa la rabaa waa tulaa ninkii shaacirka وkhاalف النفس والشhayطاaن واcsihima وإnhma maxadaaka النصxa faاtahimi iبن qayim fii kitaabihi الnuniya wuxuu yihi aleyh raxmatullah isaguna wuxuu yihi ibnu qayim aleyhi raxmat ullah harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi waashayطaani waxay ka carareen dadka in badan oo ka mid ah addoonnimadii ilaahay u abuurtay addoonnimadii ilaahay ka reba bay ka carareen fabuluu biriqi nafsi waashayطaani waxaa ilaahay ku ibtileeyey naftooda inay addoon u noqdaan wax alla wixii xumaanay naftu ay rabto inay sameeyaan iyo shaydaan inay adoon u noqdaan ayaa ilaahay ku ibtileeyey marka ilaahay addoonnimadiisii ay diideen subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed walaalayaal intaa haddaynu hordhacba ka dhigno waxaa jirta waxyaabo shareecadu ay u dhigtay gabadha dharkeeda iyo labiskeeda muslimadda ah iyo isqurxinteeda waxaa marka dhibaato ka haysta gabadhii in wax badan ay arrintaasi waxyeeleeyeen sidii ay u hagaagi lahayd shareecadu waxay tilmaantay gabadhu sideedaba waxa lagu barbaariyo o lagu soo koriyo ama ay ku kortaaba inay tahay quruxda iyo ziinada awaman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami gayru mubiin ilaahay subxaana watacaala nimankii gaalada ahaa ee yidhi ubad buu leeyahay oo gabdhuu leeyahay yidhi baa loo jawaabaya awaman yunashau ayajcaluuna lilaahi ilaahay ma waxay u yeelayaan man yunasha'u mid la barbaariyey oo lagu soo koriyey fi lxilyati isqurxin dhexdeed waxaa lagu soo koriyeyba waa isqurxin wa huwa walxaal huwa kaasina fi lkhisaami ay fi lmukhaasamati doodan xaggeeda marka la eegana hayru mubiinin aanu caddayn karaynin wuxuu rabo waxaa dhici karta gabadh iyadoo gar leh inay maxkamad hadday timaado ama la gar naqsado inay garta caddayn kari weyda ay rabtaa dhici karta marka ilaahay wuxuu tilmaamay in gabadhan qurux lagu soo koriyey laakiin quruxda ay ku soo kortay waxaa habboon inay noqoto qurux shareecada waafaqsan isqurxinteeda jidhkeeda iyo maryaheedu waa inay noqotaa qurux shareecada waafaqsan si ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay ugu caasin sidaa awgeed waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah wakhtiyadan dambe kow gabadhu in badanoo dumarkeennii ama hablaheennii khayrka qabay ka mid ah ee wacnaa waxaa khayrkii weydaariyey oo wax badan ka xumeeyey waxaa ka mid ah khifatu tadayun diin yaraan diin ku dhaqan yaraan diin ku dhaqanta diinti inuu qofku ku dhaqmo hadday ku yaraato waxaa imanaysa wax kale inay meeshii galaan maxaa keeni kara qofku inuu diinta ku dhaqmi waayo waxaa keeni kara ima aljahlu inaanu jaahilba yahayba waxaa keeni kara inaanu alleba ka cabsanaynin oo caasi yahay waxaa keeni kara inuu yahay muamuttabic lilhawa alhawa hawadiisa inuu raacsan yahay iyo maankiisa iyo maskaxdiisu oo markaa uba ilaawo ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku maqlaya ilaahay baa kula jira ilaahay waa ku og yahay isagaa ku maamulayo ilowsan yahay markaasuu wax iska qooshanaya ma ujeeddaa ina allaha kaana calaykum raqiiba waa inuu qofka muuminkaa dareemaa ilaahay waa ku arkaa ilaahay waa ku maqlayaa ilaahay waa kula jiraa ilaahay waa ku og yahay meel ugama dhuuman karaysid kama qarsoomi kar isilaali qofku waa inuu yidhaahda wax weyn buu qofku iska dhowray hadduu intaa og yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha keeni kara tuulu lamal waa nisyaan anna almowta yatiihi ya'tii bakta in qofku uu nolol dheer ku taamo waad sii noolaanaysaa iminka dhallinyaraa tahayo maadaaba toddobaatan iyo lixdan iyo siddeetan madaa gaadhayba iminka dhallinyaro intaa tahay geellaba jirka soo wada mar iska qoosho waxaad qasanayso waxaad doonta samee hadhow baad iska hagaagi doontaae laakiin muxuu ilowsan yahay qofku gabadhu waxay ilowsantahay geeridu inay dhowdah kullu imri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi qofku reerkiisii aqalkiisi ubadkiisii buu dhex joogaa qorshihiisii iyo maamulkiisii buu wataa geeriduna kabta uu gashan yahay suunka indhasha ah waa uga dhowdaha waa uga dhowdaha qofku qorshayaal buu dhisayaa geeridu laakiin xaggey jirtaa waxba ma jirto markiiba allah waa ku oofsan karaa subxaanah wa tacaala waxaa ka mid ah inay gabadhu ku noqnoqoto ama u badan tahay oo wakhtigeeda ku bixiso inta badan meelaha dadka aan wacnayn isugu yimaadaan ee dumarka ee la ayniga ah waxyaabaha qofka hoosu dhigay ka mid tahay akhlaaqiyaadkiisa iyo labiskiisa iyo qaabkiisa waxaa ka ah in gabadhu ay hadiya gooraale aad ula socoto waxyaabahan wasaa'il aliclaamka la adeegsado maxaa sanadkan cusub oo labis ah dharkan la qaatay maxaa hadda soo baxay bishan maxaa soo baxay sanadkan maxaa soo baxay maalmahan maxaa miidiyuhu telefishinada iyo facebookyada iyo internetada iyo websaydada maxaa ku jira labis ah wixii hadba soo baxoo labisaa la xidhanaya hadda innaga lebiska inuu ku dambeeya dumarkiina hadda xiiseynayaan waa maxay waa sanka oo la dalooshado sankaasa la daloolinayaa birqalax baa la gelinaya waa qurux hadday socota asalkeedii meelay ka timid iyo cid dalooshata lama yaqaano laakiin hala dalooshado hadday socotaa sankaa la wada daloolinaya xaggee asalkeeda ka timid asalkeedu waxay ka timid nimanka hunduuska mushrikiinta ah, ee dabka iyo dhagxanta caabuday ka timid asalkeedii iyagaa dalooshada sanka waana astaan uu leeyahay ilaaha ay caabudaan ilaaha ay caabudaan oo muuqaalka dumarka leh ama muuqaal xayawaan leh waa sumad uu leeyahay halkaasuu ka daloolaa iyaguna marka waa litacabud cibaadaysi ay u cibaadaysanayaanoo u dhowaanshaha maxaanku idhaahdaa ay u dhowaanayaan ilaahoodaasay caabudeen bay sanka u dalooshadeen dhankaa maxaanku idhahdaa bidixda ah dumarkeenniina dhallinyartii qaar ka mida qurux bay moodeen waa dalooshadeen waxaa la isku hayaa dhagaha in la dalooshadaa ma banaanta mise ma banaana oo culimada qaar ka doodayaan oo leeyihiin dumarkii saxaabiyaadku dhagaha ma dalooshan jirin dhegadhegahay isticmaali jireen wuxuu ahaa midh narh ah oo saa ugu dhega iyo may way daloolin jireen haddii la yidhaahdo hal hal dalool keliya dhegtaa la dalooliyey dhegti waxaa la yidhi sidii saddex dalool baa dhegti laysdaba dhigay dhegti marka laga soo jeestay oo meel kaloo la dalooliye aanay lahayn sankaa loo soo baydhay waadhowna waxaa soo socoto iman doonta sida kiristaanku sameeyo kiristaanka ciyaala suuqiisa maxay sameeyaan halkaa sanka ka dalooshu daloolinaya bishinta xaggeeda hoosuu daloolinaya carabkuu daloolinayaa ila qofkii moogta waxbaa iskala qurxarsanaanaya moogta taasaa soo socota marka dambe marba xumaantu xumaanunbay kuu dhiibaysa waxaa ka mid ah waxyaabaha sababaya salbiyaadka iyo waxyaabaha khaladka ka imanaya dadka mas qaarkood oo ubadka iyo ooriyaha iyo ehelka ay mas ka yihiin aanay baraarujinaynin oo wax u sheegaynin oo aan u nasiixaynaynin oo aanay ka warhaynin labiskooda saaxiibka la socdan qofka kan dheerxirashadiisa quruxdiisa wuxuu ku xaragoonayo wuxuu isticmaalayo aanu war ka haynin waxaa ka mid ah dhaqanxumada bulshada dhexdeeda jirta oo dadka qaar laga qaadanayo saaxiibbada xunxun baa ka mid ah waxaa ka mid ah qofkiio wixii lagu dhiirigeliyo oo la yidhaahdo oo la yidhaahdo qofkii waxa weeyaan waa wacanta dhallinyara tay samee qofkii la yidhaahdo khasaa'irtaasoo dhan bu waxaasi u keeni karaa haddaba dharka markaynu usoo noqonno dharku waa saddex qaybood allibaasu alaaata aqsaam dharku waa saddex qaybood qaybta koowaad qismun xalaalun liلذukuuri wاlinaah qayb rag iyo dumarba inay waa u qaybtaasi waa maxay waa jamiic anwaaci almalaabis dharka la xidho guur ahaan ee aan shareecadu diidin wixii dhar ehe la xidho oo dumarku xidhaan ama raggu xidhaan oo aan shareecadu diidin wa xalaal waa bannaanta qaybta labaad waxaa la yidhahdaa qismun xaraamun cala aldukuuri waalinaah waa qayb ragga iyo dumarka inay xidhaan labadaba xaaraamka ah waa malaabista fuqahadu waxay ku sheegaan markay tacriifinayaan waa dharka lasoo xaday ee tuugadu soo xado tuugta lasoo xado kala soo dhacay ka la boobay in la xidhaa rag iyo dumarba waa ka xaaraan waxaa soo gelaya oo la mid ah dharka gaaladu u gaarkay xidhaan dhar gaaray gaaladu xidhaan dumarkoodu saraawiilgaa gaaban iyo goonooyinkaa gaaban iyo waxaasay xidhaan waxaa kaloo hadda ciyaal suuqoodu xidhaa saraawiil daldaloola oo halkaa lowga iyo bawdada iyo ka daldaloola waxaad moodaysaa shaygu inuu go'ay oo u dhammaaday waagi hore waxaynu maqli jirnay hebel waa arradayoo maryihii baa ka idlaaday ee maryaha loo iibiyo iminka aradkiibaaba qurux ah markaasa gu leey sarwaalkaa lowyada iyo bawdiha daldaloola lacagtiisa lamaba goyn karaa lagu leey qiimaha uu ku joogo waaba moodalkii ugu dambeeyey baa lagu leey laxidhanaya wey ma ujeedda yani caqliga bini aadamku heerku marayo iyo dumarkii oo goonnooyin la mida iyo waxaa xidhanaya ku dhegan oo si ah iyo garamo si ah xidhanaya waxaaso dhan way soo gelayaan ama raggii oo dharkii dumarka xidhanaya ama dumarkii oo raggii dharka ragga dharkoodii xidhanaya qismiga kale waxaa la yidhahdaa waa qismun xaraamun cala adukuuri waalinaai duuna alinaas dheh waa mid ka xaaraama ragga laakiin dumarka aan ka xaaraanahayn sida dharka maxaanku idhaahdaa xariirta ka samaysan ragga inuu waa ka xaaraan dharka dahabka iyo wax la mida lagu taxtaxay dharka lacagta iyo waxa la midkaa lagu sameeyey waxaa loo ogol yahay un raggu inay fida iyo wax la mida fargashi ka dhigtaan waa loo ogolyahay gabadha dharkeeda muslimada ahi marka labiskeeda laga hadlayo culimadu waxay yidhaahdeen laba qaybood buu u qaybsamayaa shuruudaha loo eegayo shardiga koowaad waxa weeye shuruudu tafsiili waalkhiyaada marka gabadha dharka loo mitirinayo oo waadhkeeda la jarayo ay xidhanayso iyo marka la dawaaraye la tolayo oo dawaarluhu u tolayo shuruudda baa loo eegayaa kow shardigu muxuu yahay an yakuuna allibaasu saatiran lijamiici lbadan gabadhu marada ay xidhanaysae goosanayso ama iyadoo tolan ay iibsanayso ama loo tolayo ama waadhaadkeeda iyo waadhkeeda loo jarayo waa in jidhkeeda oo dhani maradaasi ay qarinaysaa oo quruxdeedii ay qarinaysaa jidhka midabkana waa inay qarinaysaa xajmiga xubintana waa inay qarinaysaa yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajik وbanaatik وnisaaءi اlmuؤminiin yudniina calayhina min jalaabiibihina jilbaabkooda ha xidheen saasaa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna taasaa u dhow in la garto in la garto maxay ah an yucrafna anahuna cafiifaat in la garto dumar dhowrsoon inay yihiin markay si fiican u xijaabantoo halkaa marayso ciyaala suuqu baaqbaaqi maayaan haddii ay laakiin aanay xijaabnayn halkaa soo marto ciyaala suuqo dhan baa baaqbaaqaya wax u foodhiya mid wiiljabiya mid isku xoqa mid hor jiidha mid ku qayliya waa la baaqbaaqaya daalika adnaa an yucrafna taasaa u dhow in la garto markay xijaaban yihiin inay dhowrsoon yihiin oo ay munaafiqiinta iyo suuqu ka fogaadaan falaa yudayna aan la dhibin buu ilahay leeyay subxaana wa tacaala mujeeda waxaa ka mida an yakuuna libaasu waasican muriixan lixarakati اlacdaa marada gabadhu waa inay tahay maro waasic ah oo socodkeeda iyo tallaabadeeda aan jiqinjiqis ku ahayn oo cidhiidh ku ahayn oo ku dheganayn oo gabadhii aanay ku kadeedana si fiican u tallaabsan karto si fiican wixii u laaci karto usoo qabsan ay markaa ay noqoto maradii ciriirka ahayd ee jirkeeda muujinaysa ku dheganayd lama ogola inay xidhato rag iyo dumar iyo ajaanib iyo maxaarim kulligood inay ahurtooda ku xidhato lama ogola anlaa yushbiha libaas arijaali fi zayi waa inaanu xagga labiska ragga dharka ragga u ekaan iyo xagga dhirirka waayo ragga dharkoodu waa in uu maraday xidhanayaan canqowga ka sarraysaa maradu dumarkuna maradoodu waa in ay kubkoodiiyo cagahooda qarinayso laakiin iminka adduunkii waa isbedelay marka diintii laga yaro durkay dhaqankeedii oo dumarkiina cagihiibay marihiibay qaawinayaan ilaa kubkoodii bay qaawinayaan raggii hadduu macawuus xidho hadduu surwaal xidho hadduu khamiis xidho dhulkuu jiidayaayo meeshuu maro waxaa dhici karta inaan mafiiq loo baahan baa dhici karta oo dee waxaa weeye marada uu jiidayo baa dhacaysa waxaa ka mid ah anlaa yushbiha rasuulka sal la alay slam wuxuu yidhi man jara thawbahu khuyala lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama qofka maradiisa xarago u jiida dhulka waa raggiiye ilaahay maalinta yowma alqiyaama il naxariis le ku eegi maayo umu salamoo ag joogto xaaskiisaid baa waxay tidhi fa kayfa yasnacna anisaa'u dumarku sidee yeelayaan biduyuulihinna maryahay xidhan yihiin darafka iyo dacalka hoose maradu habluhu see yeelayaan qaala yurkhiina shibran taakay hoos u dhigayaan hal taako meesha ragga joojiya la yidhi oo nisfa saaqa taaka hoosa uga dhigeen qaala idan tankashifu aqdaamahun hadday sidaa yeelaan markay tallaabsadaan kubkoodii iyo dhudhumadoodii baa muuqanaya qaala fa diraacan laa yazidna calayhi dhudhun bay sii daynayaan intaa dhaafin maayaan buu nebigu sal alay slam nisfa ayaa dhudhun lagaga cabirayaa intaasay sii daynaysaa gabadhu dhaafinmayso alimaamu tirmidi nasai baa soo saaray dharka gaalada waa inaanu shabihin dharka dumarkeennu xidhanayaan gaalada dumarkooda ayaa shaadhadh iyo jaakado ku dheganaya xidha iminka dumarkeenna kuwa qaarkood hay-adaha u shaqeeya kuwa qaarkood jaamiciyiinta iska dhiga kuwa qaarkood eh, ama sheegtaba aqoon jaamiciina leeyihiin kuwa qaarkood idaacadaha telefishinada wararka soo daaya jaakada geegsan bay xidhanta iyo shaar yar isku geejinaysa maxaa ku kelifay ma dharkii baa ka dhammaaday ma dharkii baa laga xaday ma dhar la-aan baa haysa maye waa dhaqankan ay soo koobiyenayso dhaqankan ay soo koobiyenaysa wey waa dhowna timaha inay qaawisaa ku xigaysa marka man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ciddii qof cid isu ekaysiisa iyagay ka mid tahay buu nebigu yuri wasalaamu calayh cabdullaahi bni camar ibn alcaas mar uu rasuulku arkay isagoo laba maro oo midab la xidhan wuxuu ku yidhi nebiga ina haadihi min hiyaabi alkufaar falaa talbasha xadiidka alimaamu muslim dharkii gaalada waxaan xidhanin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh shardiga labaad waxa weeye gabadhu inay ilaaliso dharka noociisa maradu waa inay asturayso waa inaanay khafiif ahayn waa inaanay khafiif gabadhii maradeedii ahayn iminka waxaa soo batay in dumaradii xijaabkii sare yareeyaan maraaxisha xijaabku soo maray waa sheegi doonaa waddankeenna nimankaan dhexdiisa ka hadlayo xijaabka in la yareeyo oo garbasaaro khafiifa iyo diracyo khafiifa la xidho oo suuqa lagu dhiirado in lagu soo baxo diin la ayay ka mid tahay arintaasi xishood la-aantaay ka mid tahay waxaa ka horreeyey in maryo khafiifoo toobab ah ay gabdhuhu xidheen ama hablaheenna yaryari xidheen oo maradaasi waa maxay waa maro anigu waxay tahay aan fahmi waayo toban lakab oo isdul saaran wey gabadhu markay tallaabsato toban toban daahbaa saa u booday ama daaqadood baasaa u boodayo waa lakabyaysa saaran oo wada khafiif ah haddana hadda way iska yaraadeen waan filayaa kuwaasi waxaa laakiin soo kordhay in dumarkii dharka khafiifkaa ah xidhnaa ee diracyada dhijabuutiga iyo maxaan kaa qariyay iyo waxaa la yidhaahdo ay hadda maxaan ku idhaahdaa dumaradu qaar la soo baxayaan oo suuqyada ay la soo marayaan mase mashaakilaadka jira ayay ka mid tahay waana shay xaaraam ah arrintaa iyada ah ilaahay subxaana wa tacaala gabadhu inay uga cabsato ayaa la doonaya xagga ziinada waxaa la yidhaahdaa ziinatu lmar'ati almuslima gabadha muslimada ziinada iyo quruxdeedu laba nooc weeye ziinatun daahira iyo wa ziinatun baaina ziine daahiroo muuqata iyo ziine baainoo qarsoon aziinatu albaaina ziinada qarsoon ama quruxda qarsooni waxaa weeye sida siliska gabadhu xidhan tahay katiinadda ama siliska ay gabadhu xidhan tahay ama khalkhaalka waxyaabaha ay dumarka soomaalidu uma badna ee kubka ku xidhaanee dahabka ama wixii la midka ah ama shuuliyaha ay gabadhu xidhato ama xinnaha ay faraheeda saarto inkastoo hadda xinnihii xadkaba laga bixiyey oo wuxuu marayaa qaabkii weysada dhudhummaduu sii maraya in la gaadhsiiyo waxaana la ysku ogaa in xinnuhu ciddiyaha lagu caseeyo oo ciddiyaha iyo gacmuhu ragga iyo dumarku kala duwanaadaan laakiin iminka waa sii fogaaday meel buu kusii socdaa meeshuu balgaadho aynu aragno waxaa ka mid ah indhakuusha waxaa ka mid ah waxyaabahan iminka casriga mayka mayka aabka la yidhaahdo oo gabadhu bootarka iyo waxyaabaha dhabannada iska mariyaan iyo wejiga iyo wixii la midka fa haadihi yajuusu ibdaa'uha culimmadu waxay leeyihiin ma bannaana quruxda qarsoon guud ahaanba dadka ajaanibka ah in loo muujiyo ma bannaana shareecada islaamka gabdhaheenni maxay samaynayaan indhakuul bay marsanaysaa mayka ab bay soo marsanaysaa oo wejigiibay bootar iyo waxyaabo badan oo midaba laysku dardaray bay marsanaysaa markaasay bannaanka u soo baxaysaa oo ajaanibta suuqii iyo meheradihii waxaa ka sii daran goobihii waxbarashaday la imanaysaa ama iskuulladii ama jaamicaadkii bay la imanaysaa waa xaaraam shareecada islaamka quruxda qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa aziinatu daahira quruxda muuqata oo gabadhu ay isku qurxinayso laakiin jidhkeeda wax ka baxsan weeye marada ay xidhan tahay oo kale oo muuqanaysa oo dee ay xidhan tahay gabadhu ma qarin karayso dee waa ku labisan tahay laakiin wax dembiya ma laha haddii aanay maradu ahayn maro belaysan dee ama khafiif ah ama indhaha soo jiidanaysa ama mare ujeeddooyin kale leh aanay maradu markaa ahayn sidaa awgeed baa shareecadu ilaahay labadaba qur-aanku kaga warramay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahun alla waatuu leeyay subxaana wa tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ilaa aakhir alaaya fii suurati nuur alle waatuu ka warramayo subxaanahu wa tacaala taasina waa quruxda la sheegayo oo shareecadu ay tilmaantay culimada waxaa ka mid ah sheekh cabdallah ibni xumayd raximah ullah baa la weydiiyey xijaabka micnihiisu waa maxay sharciga ah islaamku uu maxaanku idhaahdaa gabdhaha muslimaad ka amray ma maro qalalan oo la xidho keliya markaasuu yidhi maya xijaabku waxa weeye islaamka marka la eego qur-aankuna waa caddeeye gabadha muslimadda waxaa habboon inay horta markay xijaabka xidhantay is ogaato aayad aayadaha ilaahay ka mid ay xambaarsantahay oo ile xijaabku waa aayad qur'aana weeyaan inay gabadhu gabar noqoto wax alla wixii xumaanahoo dhaqanka iyo diintaba ku xun ka dhowrsanaato in gabadhu ay noqoto gabar sharaf leh oo muru'adeeda iyo sharafteeda ilaashanaysa inay noqoto gabarh ka fogo iska ilaalinaysa in lagu arko ama ayba tagto goobaha tuhunka keeni kara diinteeda iyo sharafteeda wax u dhimi karaya inay ka fogaato ragga isku dardarkiisa iyo isku dhexdarkiisa inay ka fogaato micnaha xijaabka sharciga ahi taas weeye oo gabadha ma aha waxaa la socda intaa quruxdeedii buu ilaalinayaa midabkeedii buu xijaabku ilaalinayaa akhlaaqdeedii buu ilaalinayaa gabadhii muslimadda ahayd sharafteedii waxaasu dhan buu u ilaalinayaa xijaabku innaga marka laynoo eego mujtamaceennan markaan dib u akriyey taariikhda iyo waktiga markaan dib u akriyey waxaan waxaa ii muuqatay dhallinyarada rag iyo dumarba leh inka in badan inaan bal xusuusiyo xijaabku gabdhuhu iyo habluhu qaadan jireen ma sidan uu ahaa mise waa ka duwanaa waayo waxaa laga yaabaa dee inamada iminka joogaa inay wax yar ku baraarugaan keliya qodobka labaad waxa weeye in lagu baraarujiya u baahan maxaa isbedelay hooyooyinku dee way la socdaan xijaabku markii ugu horreysay siduu isu bedele baynu sheegaynaa markii ugu horreysay horta ee waddankuba dhisnaa gabdhuhu go' weyn bay hagoogan jireen waagii dowladdu dhisnayd go sarraha la saaree waaweyn ee laba nafarka ah bay gabadhu hagoogan jirtay toob gacmo dheeraana waa qaadan jirtay marka dee maradaas go'aa weyn ba iyadoo dhan ku duuduuban toob gacmo dheerahana gabadhu way xidhan waxaa ku darsamay inay gabdhihii sharabaadda xidheen sharabaadaduna de maqsuudkii unbay bay sii gaarsiinaysaa alwasaa'ilu laha maqaasid waxaa weeyaan wasaaishu waxay leedahay maqaasida xukma almaqaasid bay leeyihiin iyo axkaamta sharcigeeda marka la eego marka wasiilo xijaabkii ku dhammaystirmaya weeye waa fiicnay iyaduna dallad sare oo xijaabah gabadhii ugu horreysay soomaaliya xijaab xidhata way nooleed imaaraadka warkeeda igu dambeysay inay joogtay xijaabkan dalladee sare xijaabkii dalladii sare ayaa maxaan ku idhaahdaa gabdhuhu qaadan jireen iyo toob gacmo dheera ah iyo niqaab markaasaa xijaabkaasi gabadhu lowga hoostiisa ayuu gaadhayaa dalladda sare ay xidhan tahay iyo toob gacmo dheera ah oo xagga lowga labada low meesha ka sarraysaa ayaa maradu ka laaban tahay maradu hoos bay dhulka u jiidaysaa marka ay maradu hoos ka dhammaato waa la jarayaa intan laaban baa la fikinayaa waa loogu talagalay saasuu ahaan jiray markaasaa gabdhahaasi sunnaha iyo diinku dhaqanka waad yaabaysaa iyo adkaarta say u ilaalin jireen gabarh waliba cadaygeeday sidan jirtay intaan xijaabka toobka ah jeebabka loo samayn cadayga xaggay ku qaadan jireen niqaabka xadhiggiisa dambay ku xidhi jireen cadayga halkaasay markay rabto kala soo ka furan jirtay markaasay ku cadayan jirtay markii dambe toobkii weynaa jeebab in loo sameeyaa la fahmay halkaasay marka gabadhu jeebabkaas ayaa cadaygeeda waxeeda iyo adkaarteeda waxeeda ku ridan jirtay waa laga soo gudbay cijaabkii waa loo soo dhiila dhaansaday marka xagguu ku dambeeyey meel adag baa la marinaya markii ugu horreysayba dalladii baa la yareeyey saddexda waadh daladii weynayd waa la yareeyey mid miskaha joogaa laga dhigay miskaha oo gabadhii weyneed ee labaatan jirka ka weyneed iyo toban jirkii baa la yidhi isku dallad ha xidheen waa la yareeyey waa laga soo gudbay markii la yareeyey markii laga soo gudbay waxaa la sameeyey toobkii hoosaa la yidhi ha la dhuubo toob dhuuban baa laga dhigay laba xadhigna waa loo sameeyey dib baa la yidhi ha loo sii xidho isagoo dhuuban baa haddana qofkii la yidhi dib ha loo sii xidho ha kusii dhego wey waa laga soo gudbay gacmihii dheeraa ee ilaa halkaa jalaqlayda ahee gacantu ka laalaabanto toobkii joogay badhankiiiyo wixii dib baa looga soo guurayoo waxaa la keenay dhudhunka bartankiisaa la keenay mid gacmo dheerana aan ahayn gacmo gaabna aan ahayn oo halkaa joogaa la sameeyey waa laga soo gudbay weli lagama harin ile in laga tuuraa la rabaaye waa la soo wadayaa marka marba heer baa la gaadhsiinaya waa la soo waday waxaa la sameeyey waxaa la sameeyey in dalladii sareba laga takhaluso ile waa la yareeyey moogta see looga takhalusi karaa mid la dhexgelayaa la keenay mid la dhexgelayo oo gacmogaabaa la keenay gabadhii marka markay saasay u gashanaysaa sidii toobkii loo gashan jiray bay u gashanaysaa ama khamiiska loo xidho waana gacmo gaaboo halkaa suxulka ah buu joogaa dib baa loo kiciyey ma ujeeda waa laga soo wareegay waxaa la yidhi may horta intaan taa la gaarin kii markii la yareeyey hore markii la yareeyey xarig buu lahaan jiro xariggii baa laga daayay wax marba dib loo soo jiidayo buu noqday kuwaasaa lagu beddelay markii dambe xariggii xijaabkii xarigga lahaa ee gabadha madaxa u celinayey xadhiggii dib baa loogu soo celiyay laakiin waxaa la yidhi yaan la xidhin halka ha ka lusho halkaasu ka yaan la xidhin waa nooc moodal oo casri ahoo lebiska ka ah waaga hore gudaha laga xidhi jiray ama dusha wixii laga xidhaba laakiin iminka xadhiggii waa lagu soo celiyey inaad aragteen baa laga yaabaa halkaasuu ka lushaa wuxuu qabanaya la garan maayo halkaasuu ka lushaa waa nooc cusub oo lebisaa la yidhi waa laga soo gudbay xijaabkii waxaa laga soo dhigay mid dheer oo aan gabadhu u baahanba inay toobba xidhato gabdhihii dheeraa ama saraawiil iyo garamay xidheen kanna waa soo dhex galeen ama gabdhihii waxay xidheen maxaan ku idhaahdaa goonno yar iyo garan yar kanay soo dhex gashay markaase waxay gabdhihii bilaabeen in gabadhii wejiga ay soo xidho si aan dee loo arag markaan heerarka niqaabka markaan ka sheekeynayan tegi doonaa horte waxay odhanaysaa dee wejigaa lama arka soo maaha gacmaheedii iyo waxay dadka tusaysaa lugaheeda maraday kor u dallacaysaa kabay xidhan tahay lugaheedii bay muujinaysaa iyo gacmaheedii wejigeena waa qarsoon yihi waa laga soo gudbay iminka waxaa soo baxay ayaamkan dambe bilahan hadda cusub intaan xajka ka soo noqday baan hadda waxaan arkayay oo soo noqday mid dhankaa bidixda ah ubax lagu daabacay fiyoore baa lagu daabacay oo geed soo baxay oo weyn baa halkaa bidixda kaga yaalay marba qaab buu usoo socdaa bal kaa waxa xigana aynu aragno kaa waxa xiga bal aynu aragno khayr allaha ka dhigo kaasaa hadda socdo oo la wataa oo dhinacaa bidixda ahba geed baa ku sawiran weynoo ubax ahoo la leeyahay maarata isha in lala raaco la rabo heerarkaasu iminka u marayaa ilaahay in looga cabsado ayuu u baahan yahay niqaabka marka loo yimaado diinta waa ka mid niqaabku waajibse ma aha oo masale khilaafiye ah xanaabilada iyo waxay leeyihin waa waajib waktigan dambe horta fitantu jirto gabadhu inay wejigeeda isqarsato way fiican tahay laakiin hadday wejiga banaysana de ilaahay kumay caasino waa shay sharciga ku bannaan niqaabkii gabdhihii qaarkood way xidhanayaan way soo xidhanaysaa waagii hore wuxuu ahaa gabdhihii hore xidhan jiray niqaab indhaha jeexoodu muuqanaya waa la kordhiyey mid sida ookiyaalaha go-an intaas oo weyn oo wejiga badhna muuqdo ishii ilaa iyo intaas sarena muuqanaysaa laga dhigay kala badh baa la gooyey waa laga soo gudbay waxaa la sameeyey in marka tii meheradda haysatay iyo tii suuqa fadhiday ee niqaabnayd qaarkood ma wada aha intay meherada markay soo gashay kor u dalacaysa maxa intay wax gadayso wax iibinayso wax ka shaqaynayso halkaa dhakaduu ku nasanayaa u saaran yahay waa laga soo gudbay kuwo kale dhallinyaraana waxay sameeyeen kuwaasay ka sii badiyeenoo way soo xidhanaysaa niqaabkii laakiin markay soo xidhato korbay u laalaysaa halkaasuu saaran yahay suuqii bay maraysaa magaaladii bay dhex maraysaa bal micnaha uu halkan u saaran yahay waa maxay markaan usii fiirsaday waxaa weeye markay u baahato inay cid ka dhuumato ama cid ay garanayso ama qaraabadeeda ama ehelkeedaa inay qab isku siiso haddii yaa garanaya islaan weji halkaa maraysa garan maysid soo maaha dee qorshahaas oon xilli ku dhuumasho ah diin uma aha marka mid kale waxay samaynayaan waa la yareeyey mid haafah oo hadda toobabkan dambe xijaabadan dalladaha lagu keenay halkan wuxuu ku wataa cinjir ama laastig ama rabadh buu ku wataa intaa yaree sanka ka saraysaa la saaraya intaa marka ay u baahatana hoos bay u jiidaysaa halkan luquntu laabtu saaran yahayoo halkaas dee laastig buu ku leeyay markay rabtana kor bay u dallacaysaa halkaasay gelinaysaa oo waa ku dhuumanaysaa markay xidhanayso markaasaa lugihii iyo waxay qaawinaysaa iyo dhumadeedii oo dhan bay markaa qaawinaysaa oo bulshada dhexdeedii ay la dhex maraysaa rasuulku wuxu uhi sal اllah alيه wasalam almarأaةu tuqbilu fii suurati shayطaan wa tudbiru fii suurati shayطaan faإida absara axadukum imra'aة falyaأti أhlahu faina dalika yaruddu maa fii nafsihi rawaahu muslim rasuulku sal allahu alay ali wasalam wuxuu qofka dumari markay soo socoto shayddaanka soo socodkeeda wuu qurxinayaa wuxuu odhanayaa gabadhaa soo socodkeeda iyo balgaadadeeda iyo lixaadsigeeda bal eeg markay sii socoto wuxuu odhanayaa bal miskaheeda iyo sii jeedkeeda iyo tallaabo qulucdeeda bal eeg buu odhanayaa iska jira buu nebigu leh salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waa uga digayaa dadka muslimiinta ah fitanka caynkaasoo kale ah inay iska ilaaliyaan buu uga digayaa allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa suubanaa salawaat wasalaamu calayh sheekh ibnu cuthaymiin calayh raxmat ullah kitaabkiisa fataawa almar'a wuxuu leeyahay isoo gabadha la hadlaya fa yaa almuslima anqidii nafsaki fa mataaca adunyaa qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa gabar yahay muslimadda ahi naftaada badbaadi raaxada nolosha adduunku waa wax yar khayrka aakhira ayaa fiican qofkii ilaahay ka cabsada falaa taqtarii bimaalik walaa jamaalik quruxdaada iyo xoolahaad haysato ha ku khatalmin faina dalika laa yugnii canki min allahi shaya ilahay agtii waxba kuuma tari karo haddaad xumaato waanii andiruka wauadiru wa uxadiruki e, waa kuu digaya waa digaya oo waa kuu digaya bianna anabiya sal allahu alayh wali wasalam qad curidat calayhi annaar rasuulka naartaa loo soo bandhigay wa ra'aa akharu ahliha annisaa rasuulku wuxuu arkay ummadda u badanee meesha lagu shidayo inay dumarka u badan yihiin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dardaarankiisii waxaa ka mid ah buu sheekhu yidhi itaquu dunyaa waataquu nnisaa faina awala fitnata bani israa'iil kaanat fi nnisaa hadal dheer oo qiimo badan halkaasaad ugu noqonaysaa sheekhu ogow ma awoodi kartid cadaabka iyo naarta ilaahay buurahaad aragtay haddii dab la geliyo way dhalaalayaan allah ka cabso geeridu waa dhowdahay adigoo intaad quruxdaadii bannaanka dhigtay adigoo isqaawiyey adoo maryo kharibadh xidhan hadday geeridu kuu timaado qabri lagu dhigo maxaad yeeli doontaa buu sheekhu leeyay caleyhi raxmatullah rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sinfaani min ahli naari lam arahumaa bacdu laba qayboodoo oo ahlunaarka dumarkooda ka mid ah ahlunaarka ka mid ah labadaa qaybood rag iyo dumarku way soo gelayaane weli ma arag labadaas nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukhti lmaa'ila dumar dhar xidhan haddana qaawan waxaa lagu fasiray ama dhar gaagaaban bay xidhan yihiin ama dhar ku dheggan bay xidhan yihiin ama dhar khafiifay xidhan yihiin ma u jeedaa inahaaso dhan way ku fasireen culimadu qofkii marana waa xihan yahay waana qaawan yahayd waa xaqiina iyo iyo diintiina waa ka baydheen dadkay ku dhex nool yihiine arkayana way ka duween madaxooda waxaad moodaa sida nooca geela kuruskiisu hayska leeyahay kuruska hayskale dhallinyarada aduma yaqaanaane waa geela nooc ka midoo kuruskiisu kurus weynyo saa intuu u ayuu saa u janjeersadaa waagii hore dhowr iyo siddeetanaadkii waxaa jiri jiray iminkana hadda way bilaabatay waagaa waxaa jiri jiray ardayda suwaadka markaanu ahayn raggu timuhu la bixi jiro aafro wax la yidhaahdo inama dhallinyaro iminka sooma arag timo weyn la baxo ah oo le afrikaanka iyo waxaan jilaynaa midabkeenna wuxuu yahay soo maaha arag waxaa jira xagga dumarka waxay samayn jireen gambo la yidhaahdo ama malqabad madaxa lagu xidho waxaa jirta waagaa magaceeda loo yaqaana itaageer itaageer baa la odhan jira itaageer maxaa loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey gabadhu ta timaha badan leh ila dadku isku tima maahae timaha intay sidaa u qabato bay sidaa u xidhi jirtay halkaasay marka wax weyn baa timihiiday noqonayaan gambadii sidaa ugu duubaysaayo wax saa u weyn baa ka soo baxaya halkaa maraya aada moodid maaragta wax weyn baa halkaa ka muuqda taageer baa gambadaa la ohan jiray tii aan lahayn tima intaa gaadha madiibad yar bay halkaa intay saarto timaha saa ugu duubto bay malqabada dusha kaga duubi jirta ragga waaweyni waa garanayaan arrin jirteedaoo waa macruuf oo la garanaya ma dibaddaasay saaraysaa timihii saa ugu soo celinaysaa dushay kaga duubaysaa gambadii baa lagu xidhayaa markaasaa waxaa leedi wax meeshaan fadhiya ninkii wuxuu leeyahy waa timo raggiina timahaasna wuu la baxay sarwaal ku dhegan oo lugaha alafaanta la yidhaahdo wixii lowga ka hooseeya wax balballaadhan markaasaa biid baa la ohan jiro laba jeebbu halkaa ku lahaan jiray kaasaa la qaadan jiray ciddidaasaa lala bixi jiray ciddidaa buu ninku la baxayahay fariirada ah. maalin bay waxay yidhaahdeen mid suuli galay markaasuu ku suuligii galay buu istinjooday ciddidaasii ta xigtana waa intaasay joogtaa malaha najaasadii baa baqaayaad ku jira rag buu soo fadhiisto wuxuu yidhi war meesha maxaa ka uraya ciddiyahana u buuxa war meesha maxaa ka urayo maxaa jira dee mar danbaa la yidhi war adiga bal cidyahaaga war meesha iyadoo udgoon ka kacaye de maxaa meeshii ka khaldan markii dambea dee loo loo fiirsaday hal duqsi la yidhahan baa meesha ku meeraysanaya sa nimankan ninkani labada cidiyood bu alaab ku sitaa markaasa war wax kaasa yihiine iska soo meerdee cidiyaha ma marka yani waxa weeye waxaasaa jiri jira nabigu wuxu ley sal dumar saasa madaxooda ayaa iman doona marka dumarkaasi maxay dhaqan u lahaayeen intaa madaxa ah garbasaarta lama saari jirin halkaasay saaraysa garbaha sida ragga cimaamadda ee goshaalka u qaato intaa luqunteeda iyo laabteeda iyo dhegaheeda dahabka ku xidhan bay muujinaysaa in la arkay rabtaa luqunteeda iyo laabteeda iyo dhegaheeda madaxaasna saasuu u dallacan yahay saasay yeelaysaa hadda waa wax soo kordhay oo bilowday hadda oo islaamaha waaweynba hasan sameyn hadday doonaane waa arrin iminka soo baxay iyaduna saasaa rasuulku ka warramayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la yaab leh gabdhaheennii wacawacnaa qaarkood in wax ka khaldan yihiin inay waxaa soo xidhaan xijaabkaas la dhex gelayo hoosta waxay ka wadataa garan iyo surwaal ama goonno iyo garan gacmogaabay wadataa aqalkii waxay kaga soo baxaysaa niqaabka yeer ee wejiga ka xidhan iyo bahasha ay dhex gelayso saaxiibadee rag iyo dumar baa la israacayaa gawaaridan lakareystaan la karaysanaya ayadaa loo baxayaa halkaasa wixii intay iska dhigto baa laysa sawiraya waxaa ka saacajaa'i badan oo ka dhiiransho badan bulshadu meeshay ku xidhiidhaa lasoo dhigaya iyadiyo caws dhex jiifta iyadiiyo nin caasha ku haysa iyadiyo maxaanku idhaahdaa halkan taagtaagan yihiin iyaguiyo biyo faraha kula jira wasaa'il iclaamka baa lasoo dhigaya cishood la-aanta iyo diinyarida jirta ayay arrintaasi ka midta waxyaabaha aynu saxayno waxaa ka mid ah oo shareecadu ay ogoleyn dharka cidhiidhka in la xidho oo dumarku xidhaan oo jirkooda muujinaya shareecadu waa diiday dumarkuna fidnay keeni kartaa arrintaas shareecadu aad bay uga diidday kabahan dumarka hadda waxaa soo kordhay waa dhowaad way ladnaayeenoo kaba buuray dumarku xidhan jireen iminkana maasha allah way xidhaan mandiqadeennan aynu joognana saasaa u fiicanba waa kaba dee degan oo dhulka u dhow maadaama meel dhagax badan meeshani ay tahay iminka waxaa soo kordhay kaba dheer oo taaka dheer leh kabahan cidhibta dheer lihi xaggay ka yimaadeen horta gabadhii kabaha cidhibta dheer bay xidhanaysaa horey ugumay socon jirin gaaladu maalintay raad dhaqaajiyaan bay kabaha cirbaha dheer xidhaan markaasay la qabsadeen way ku ordaan xitaa iska dhaaf inay ku socdaan sa u yaqaanaan way la qabsadeen gabadhii marka kabaha ciribta dheer bay xidhanaysaa kabahaasi fasaahaad badan bay leeyihiin ama fasaad badan bay leeyihiin asalkoodi horta xaggay ka yimaadeen asalkoodii waxay ka yimaadeen naag zaaniyada oo yahuuda asalkeedii keentay waxaa shareecadu tilmaantay saddex dumaroo zunaad ah oo zinaysta ayaa saaxiibba ahaa labana way dhaadheeraayeen midna waa gaabnayd raggu markuu soo baaqbaaqo u yimaado labadan baa marka hore la dallacaa oo la qaataa tani had iyo gooraale way ka beec dambaysaa maantii dambey tihi war dumarkan saad ku tiigsataa kabaha dhaadheer baa mid farsamo yaqaana u sameeyey markaasay maantii dambe markay xidhatay kuwii kale xoogaa kusoo dhowaatay markaasaa xoogaa suuqii xumaa u bidhaamay halkaasay asalkeedii ka timid kabahan cidhbaha dhaadheer leh gabdhihii iminka intay xidhaan hablihii yaryaraa bay toobkii iyo wixii ay xidhnaydna kor bay u qaadaysaa markaasaa ama iyadaa isku maqanoo in gaadhi jire halis u tahay oo isdaawanaysa ama waxay isleedahay dee la arko ama socodkiibaa isugu dubi dhicilaba fasahaadku keenaya maxay tahay fasahaadku keenaya koo xag caafimaad waxay yidhahdeen dhakhaatiirtu wuxuu sababaa gabadhu inuu makaankeedu wareego ile marba docbay maaragtay cagtu ula baxaysaa ile wax dheer weeye kabtu dhulku waa dhagax miidhan makaankeedaa wareegaya makaanku hadduu wareego foorarsadana waxaa laga yaabaa de inuu hadhow ilmo qabsan weydo gabadho dhibaata kaga timaado ama inuuba xumaado oo lagaba saaro hadhow xanuun inuu ku yimaado dhibaatooyinkii fasaadka ku jira waxaa ka mida kabahaasi lacagtooduna waa qaali anfacooduna waa yarya anfacba ma laho markiiba suubankay ka go oo aqalada saasay u daadsan yihiin dadka xidhaa oo waxa weye lacag qaaliyana wixii waa laga siinaya wax xitaa bilooyin la wadanaya ma aha fasaadkooda waxaa ka mid ah xumaanaya oo gabadhii markay xidhato oo ay ku labisato dee waa ruxmaysaa oo jidhkeedii dhan baa ruxmaya fasaadka ku jira waxaa ka ah akhlaaq xumo badan baa ku jirta akhlaaq xumo badan ayaa ku jirta arrimahaasi marka gabadhu inay iska ilaaliso waa shay shareecadu ay tilmaamayso inay gabadhu iska ilaaliso walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa dibadbixi jaahiligaoo kale ha u dibadbixinabaa ilaahay leeyihi subxaanahu watacaala gabadhu marka iyadoo maykaab isticmaashay iyadoo kabaha caynkaas sidataa inay baxdo waa laga fiican yahay waxyaabahaan tilmaamayna waxaa ka mida oo u baahan baraarujinta oo shareecadaynu tilmaantay gabadhu markay gabdhaha kale la joogto maxay samaynaysaa see u libisanaysaa dharkeeda u xidhanaysaa gabadhu waxyaabaha hadda soo kordha yaab waxaa ka mid a ah. dumarku markay aroosyada isugu yimaadaan dharka waa la dhiganayaa markaasaa wixii aan la ogolayn xitaa dumarku dumarka markuu la joogo intee baa la ogolyahay inay iska arkaan horta mays weydiisay waxaa la ogolyahay luquntaadaas marka habla dumar aad la joogtid adna aad dumar tahayde luquntaada inay arki karaan iyo wejigaaga iyo dhegahaaga gacmahaaga wixii cududaha ka hooseeya lugahaaga wixii kubka ka hooseeya inay arki karaan laakiin haddii goonooyin iyo laysula baxo garamo haddii laysula baxo diricyo khafiifa oo qoftii hooyada ahayd ama gabadhii kale ee iminka gashaantida ahayd diric khafiifa oo maxaanku idhahdaa laabteedii iyo caloosheedii muuqanayso intay garbasaarka dhexda ku xidhato isruxaysa waxaa inta ka sii daran kamerada iska duubayaan markaasaa lasoo dhigayaa meelaha bulshada ku xidhiidho waxaa ka sii daran rag baa loo yeerayaa laleeyahay xafladda arooska noo duub iyagoo tima qaawan iyagoo diricyo khafiifa xidhan iyagoo wada jaasayo isruxaya mushkiladaas waxaa intaa ka sii cajiib badan labadii isguursadaa meesha la keenaya markaasaa toorka meesha la keeno ee xalwadan iyo waxaan macaani meesha lagu cunayo dadkiiyo meesha jooga sida gaaladu isticmaasho ayaa la leeyahay adna soo goo iyaduna ha soo goyso markaasaa laleeyahy afka ha laysu geliyo ninku xaaskiisa inuu cuntada afka u geliyo waa wax sharci ah laakiin de in la xumeeyo lama rabo rasuulku saacad muxuu ku yidhi imaam abi waqaas xataa maa tajcalu fii fiyi imra'atika sadaqa xitaa xaaskaaga afka waxaad u geliso waa sadaqad buu nebigu yiri sal alay slam laakiin meesha bulshadii oo dhan ay fadhido oo sadoho ay fadhido oo dumaashi fadhido oo xigaalkii iyo xididkiiba fadhiyaan oo ummaddii tuban tahay ayaa xishood li'idaada iyaduna kaa indha adag tahay adnaad kasii indha adag tahay inta wixii la qaado ayaa afka afka la isu gelinaya markaasaa waxaa le adaan arooska sidaa la yeelin farxadna male aroosku mana barakaysna sida gaaladu samaysan weeye gaaladu afkay isu geliyaan ninkuna afku u gelinaya gabadhna afkay u gelinaysaa kadibna iyagaa afka iska jaqaya gaaladu kuwa soomaaliya oo samaynaya indhahaygaasaan ku arkay anigu oo wasaail iclaamka lasoo dhigay xaaskiisa yeelayay hadda waxay ka gudbeen sida gaaladu samayso qaababkeeda waxaa ka mid ah gacantii iyo gacantiibaa saa laysu dhaafinayaa gabadha gacanteediina waa tan gacantiisina waa tan labadii gacmoodoo la marmarooriyey oo saa isu dhaafsan ayay afka saa isugu gelinayaan waa qaab cusub markaasa intii meesha joogtay alla ka cabsada miyay leeyihiin war maxishooday leeyihiin war sidan dhaqankeennii maaha miyay leeyihiin maya waa loo sabcinaya sacabkaa loo garaacaya meeshii la odhanaa war alla ka cabsada war xishooda war sidaan dhaqankeenni ma aha war islaamku saan ma ogola war goormaa sidaan loo ba'ay intii la odhan lahaa sacabka iyo foodhida iyo fiiqfiiqda meesha ka dhacaysday alalaaska waad yaabaysaa reerka saa ku askumay goormuu ilmo khayr qaba iska dhalayaa markii horaa reerka reerka la waalayba haddii dee la waalay maxaa ka soo baxaya wax waalan baa ka soo baxaya de wax waalan baa meeshii ka imanaya sidaa awgeed xafladahaas xafladaha iminkii waa sii kordheen jaamicaadka iskuulaadka macaahida waxaa la qabanayo runtii wax badan oo sharciga khaldan baa ku jira oo gabdhihii iyo wiilashii oo xaggan xafladaha hoose aroosyada ku soo ilbaxay ayaa xaggan isla soo galay hadhow marka xafladu dhammaato baa sawir la iskula dhaqaaqaya wiilashii iyo gabdhihiio saa isku ah oo isasawiraya oo saa isugu waxaysan waxaas anigu waxaan odhan lahaa xafladahan jaamacadaha iyo macadyada iyo iskuullada loo dhigayo ha la daayo shareecadu waxay qabtaa qawaaciddeeda waxaa ka mid a wax la yidhaahdo saddu dariica baa ka mid ah in lays-hortaago waxa qofka waxun gaadhsiin karayo arrintii dhaqaalo burbur bay keentay hanti aad u fara badan ayaa xafladdan marka la qabanayo ku baxaysa haba kala badnaato hantidu dugsiyada sare iyo jaamicaadku waa ugu hanti badnaadeen hanti badan baa ku baxaysa dad badan oo baahan oo buka oo goblan ah ayaa jira oo u baahan hantida in la siiyo shan kun oo doolar maxaa ka faa'iidaah xafladdan hadda lagu bixinay maxaa ka faa'iidaah meesha qur-aan laguma dhammaynin shan kun oo doolar baa lagu bixinayaa shantii kun ee doolar intee gablana ah, intee tiibbay qabta intee baahan intee bugta baa u baahanoo in lagu caawin karayo ummad masaakiinaynu nahay ummad baahan baynu nahay ummadu waxaynu nahay dowlad la-aani baaba'satay baynu nahay ummad aad u jilicsan baynu nahay tacaawun badan baynu u baahannahay waxaa ka soo baxaya oo kale gabdhihii oo wejigii wada mayka ab wada marsaday oo mid waliba wejigeedii weji aan ahayn sii saaran yahay oo meeshii isugu imanaya oo waxaan ku idhahdaa marya aan la garanayn iyo kharash iyo hanti badan meeshii lagu gelayo waxaa ka soo baxay nooc beratan ah oo la leeyahay iskuulkaasi waa dhigay jaamacaddaasi waa dhigtay macadkaasi waa dhigto ka lali oo ka badi adna haddee sida kale u dhig hadduu laba u yeedhay weriye afar u yeedh hadduu u yeedhay ciddaa adna intaa u yeedh hadduu intaa casuumay in ka badan casuul si hadhow loo helo waa nooc marketina ama taswiiq ah suuqgeyn la helo oo dad badan meeshii hadhow <coughs> wax badan ka yimaadaan waxaa ka mid a ikhlaaskii baa yaraaday iyo daacadnimadiiba wixii ka yaraaday waxyaalo badan rasuulku bal u fiirso diinta caaishu maalin la sheekaystay wuxuu yidhi caaishoy kacbadan aad arkayso kacbadan aad arkayso sidii nebiyullaahi ibraahim uu u dhisay uma dhisna sidii inaan ku celiyana waan heli karaa way isku dhisnayd iminka kacbadu iskuma dhisna inna waa dhisan inna dayr yar baa saa usoo wareegsanoo xijru ismaaciil baa la yidhaahdaa intaa saa usoo wareegsanay kacbaday ka mid tahy inaan intaan dumiyo gebigeedaba hal qol ka soo wada dhigo intanna ku soo xidho waan yeeli karaya laakiin waxaan isaga dhaafay buu yidhi walowlaa xadiidu cahdin biqowmiki qoladaadoo hadda soo muslimtay oo dee dadkan carbeed hadda soo muslimay oo war kale keeni karo waxa weeyaan haddii alla idmaayo maxaan ku idhaahdaa kacbadii waa la dumiyey iyo war kale keeni kara anigu waxaan odhan lahaa dad macaahiddiiya jaamicaadka qaarkood markay dhigayaan dad aan waxaasi ku jirin oo wanaag iyo daacadnimo iyo khayr iyo horumarka bulshada iyo wixii la qabtay ummadda in la tuso uga gollena waa jiraan waa ka mid wa idaa qultum facdiluu baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala laakiin hadday bahashii halkaa ina marinayso waxaa fiican bal inaynu bahashii bal miidiyaha iyo waxaa ka dayno oo yaro khafiifinno oo bal sidii hore ku soo yaro celinaa fiican wax badanoo buqbiininta intaynu ka dayno ayaa aniga ila fiican taladayda birkuma goyn laakiin waa taladayda aniga saasaan odhan lahaa waxyaabaha aynu tilmaamayno axibatii fi illaah waxaa ka mid ah mas-uuliyadda waalidku waynaga jilicsan tahay sidaa awgeed baa dayac fara badan baad bulshada ka yimid dayac fara badan baa yimid awlaadan sharci ahayn baa dhalanaysa waa la ysu haystaa intaa garteedii iyo mashaakilkeedii baa laga bixilaayahay intaa waxaa soconaya waxyaabo fasaadoo badan waalidku mas-uuliyaddiisa ha guto kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati kulligiin xil baa idin saaran xilka idin saaran qof walba waa la weydiinayaa buu nebigu uri sal alla alay slam ya ayuha war xilka idin saaran guta oo naftiina iyo ehelkiina naar ka badbaadiya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala gabadhu markay suuqa usoo baxdo waxyaabaha muhimkaa ah waxaa ka mid ah ay gabadhu suuqa usoo baxdo waxaad arkaysaa iyadoo kii baabuurka ay soo kiraysatay la kaftamaysa <coughs> nin arkay cid iska dhicinayn hadalka la wadwada waa wadwadayaa isagiina dukaankii hadday soo gasho waa saas dukaamadii iyo subermarkedadii la furay iyo baqaalaadkii baa la soo gelaya iyagoo hablihii yareeraa qaarkood aan wax iibsanayn ayaa maantao wax la baayacaya kaasn soo tus meeqa weeye kaas muxuu ahaa kansaan weeye maantao waxba gadan maayaan laakiin waxaa la rabaa in la baaqbaaqo wiilasha meesha in la dhex marmaro in wakti lagu lumiyo waxaasaa la rabaa ma ujeedaa waa wax khalada ah. oo iyadoon aan shareecada sax ku ahayn kii dawaarka iyadoo heli karta gabarh marada u jarta bay nin u tegaysaa ninkiina alla mid ka cabsanaya xishoonaya ma aha iyaduu mitirkii inta u qaato iyo cabirkii wax ku cabirayay uu leeyahy xaggaa taag xaggan isu qallooci sidan dheh isgaabi isdheere uu maanta mee mar meel ka saaraya iyaduna waxay moodaysaa inuu si wacan marada ugu jarayo isaguna cabirka cabir kalaa ugu hoos jira abir kal uga hoos jira cabirka cabir kale uga hoos jira <coughs> laakiin dee waa laga yaaba inay qaarkood dareensan yihin inan qaarkood dareensanayno dee dadku wax xuniya wax fiicanba waa leeyi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya dadka walaa yadribna biarjulihinna dumarka liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun waxaa loo diiday dumarku waxay ku xaragoonayeen qarsoonaa lugaha dhulka hala dhicina si waxyaabaha idinku xidhan xagga kubka iyo waxaa shinqadhooda aan loo maqlin haddii halkaa loo diiday shareecadu maxaad u malaynaysaa midde lugaha qaawinaysa ee cududaheedii qaawinaysa ee maxaanku idhaahdaa jirkeedii in kale qaawinaysa soo kama sii darna waxyaabaha waxaa khatarta waxaa ka mid a ah, in gabadhii intay cadar isku soo shubto iyadoo isa soo cadarisa ee suuqa soo aadayso nebiguna wuxu yir sal alla alay wasalam walyakhrujna tafilaat gabdhuhu suuqa ha markay islan uleeyihin gabadhu banaanka suuqa usoo baxayso dallaanina usoo baxda lama ogola tafilaat bimacnaa hayra mutaayibaat iyagoon cadarsanayn oo isa soo cadrin ha soo baxeen rasuulku wuxuu kala soocay cadarka ragga iyo cadarka dumarka iibu rijaali maa khafya lownuhu wa dahara riixu wa iibu nisaai maa dahara lownuhu wa khafya riixu ragga cadarkiisu waa midka markuu ninku soo maro urtiisa meel fog aad ka urinayso laakiin midabkiisu aanu kuu muuqanayn maryaha hadduu mariyo hablaha cadarkoodu waa midka midabkiisa marada meeshay mariso ka muuqanaya laakiin udgoonkiisa dee ninka qabo ursado usoo dhowaada mooyaane cid kale aanay maxaanku idhaahdaa usoo uraynin taasaa nebigu ku shegey sal alay slam rasuulku wuxuu tilmaamay ayuma imra'atin asaabat bukhuuran gabadh waliboo cadar iyo uusi isku soo bukhaamisa falaa tashhad macanaa salaata alcishaa salaadda cishay inala soo tukan buu nebigu sal alay slam haddii salaadii la yidhi suuqeeya ugu soo bixiso kama sii darna suuqiyay la aadin iminka waxaa weeye cadarkii ayaa la marsanaya waxaad arkaysaa gabadhiyo ka iibsanaysa meeshii dukaanka labaa la gacantay bif isaga siinaysa ama maradeedii ku buufinaysa mid kale ku buufinaysa maantoo dhan toban cadar bay marba itus leedahay marba itus waxaa laga yaabaa kan dukaanka haysta waa iska maskiinaho marba xabad buu u dhiibayaa iyaguna edabdareed u socdaana waana ka cadarsadeen waana dambaabeyn dee ma ujeedaa <coughs> laakiin si kale cadarka laysu tusi karaa oo loo loo tusi karaa waxyaabaha aynu baraarujinayno waxaa ka mid ah oo gabadha quruxda iyo labiskeeda soo gelaya muslimadda ahi marka ay dukaamada iyo meheradaha imanayso inay gabadhu aad isu ilaaliso oo ragga codka inaanay u jilcin oo hadallada macmacaan dadka qaar baa qalbiga ka buka oo shahwa baabi'isay oo haddii gabadhu la hadasho wuxuu moodayaa inay ka daba dhacday markaasuu iska soo halamsanayaa ilaahay wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad markaad hadlaysaan ragga hadalka ha u jilcinina haddaad haddaad doonayso shaambo walaalo aboowo macaanow shaambadani waa imisa maxaa intaasoo jaranjare ku geliya adiga shaamboogaa ma haysaa magacaa waa imisa muxuu ku odhanaya marka isagiina intuu ku firiy intuuna jawaabin hadduu da nin qalbiga shahwa baabisaye soo dhawow abbaayo macaaney waa lagu hayaa intaasoo shaambaan haya kun magacoo kala duwan buu sheegaya iyadii baa qoslaysa isagii baa la qoslaya hawshii halkaasay marta ilaahay wuxuu leeyay falaa takhdacna bilqowl hadalka ha u jilcinina dhulka ha u dhigina mufasiriinta qaar ba waxay yidhahdeen gabadha codkeeda inay weynaysaaba fiican oo marada afka intay saarto markay ninka la hadlaysoo kale asalaamu calaykum inay tidhahdoo kale waxaa ma haysaa codka weynayso bacd munfasiriin fii kutubi tafaasiir bay ku taallaa inay codkeeda weynayso oo siba maaragtay dee is yidhahdo wareedhe qofkan kula hadlaya waa ninka warqab uu iskaga maaragtay codkeeda inay weynayso marka hadal go oo aan jeljileec iyo labalabaac iyo waxa aan maaragtay lahayn inay gabadhu ku hadasho ayaa shareecadu amraysa ilaahay baa kaaga warramay wuxuu ku leeyahay fayamaca aladii fii qalbihi marad uu markaa damco u hunguroodo kii qalbiga ka bukay oo maxaa qalbiga ka haya moodnaha laga haya maya shahwa qalbiga baabiis shahwa qalbiga baabiis marka dee waa arrin khatar haddii dhinku dhalinyaro yahay oon reer lahaynna dareen baaba isaga jiraba soomaalida doob dareen baa dilay dareen baa isaga jira oo dee anteenadu waa u taagantahay inuu marka qofku is-ilaaliyaa la rabaa oo wax badan uu ka taxadaro si maaragtay uu in badan isu ilaaliyo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid dhallinyarada ah wiilasha iyo gabdhuhu gabdhuhuna wiilasha ka baydhi maayaan wiilashuna gabdhaha ka baydhi maayaan maalinleedu dariiqa maraya duhurkii masaajid kusii socda ayaa kuwaa waddadii isku gooyey gabdha ah mid banjaaj washtaa marka la hadlayo naga baydho oo soconaynaa waa kanaayo saasaa loo eego waa la iska sheekaysanaya wallay ka tahayo waaba lagu qoslaya markay soo dhaqaaqeen ayaa midi soo dheeraysa t waryae kii markii dhaweed ooyaya maxaad ku ooyeysa wixiisu dhan ba wahin ka soo qaatay maxaad ku ooyeysa halkiibaa ilaaq la iska galay iyo kala kala kala kaxeeyay noqotay wiilashu gabdhaha ka leexan maayaan oo ilbaxnimay moodayaan gabadhoo la ysku dhufto gabadhun ragga ka leexan mayso waxaa intaba kasii ajabsan labadan qole isku maqanoo midna mid aanu ka baydhayn baabuurtiina laga baydhi maayo haddaad tira qofka war gaariga ka baydh uu kula yaabayaaba wuxuu ku arkayaa baabuurta oon laga baydhin baa ilbaxnimo loo arkaya taasi waxay keentay marka darewalixumada jirta iyo baabuur ka baydhid la-aantu dhaawaca iyo shirku inuu batay keentay oo dadkii maaragtay ay keentay anshaxumada jirta oo bulshadu iska daweyso u baahan ma reerbaadinimaa keenaysa ma indha adeeg kalaa keenaya ma jahli baa keenaya wallahu aclam saraawiisha xidhashadooda gabdhuhu inay saraawiisha xidhaan iyo garamada oo aanay xijaabkii iyo waxbaa uga hoosayninoo ay suuqa ku dhex marto waa shay xaaraam ragga iyo xitaa walaaladeed iyo hablo iyo dumar iyo la dhex joogta lama ogola laakiin ninkeeda ninkeeda inay isu gegeejiso dhibaato ma leh ila isagii waa ninkeediiyo hubay isu yihin huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna adna u labiso gabadha adnaha kuu labisato marka dee ninku guriga joogo oo kale inuu is ihahdo reerkaaga isu qurxiyo ila soomaalidu ma yaqaanaan inta badan ninku markuu guriga tago garan dulufa iyo macawiis dulufuu xidhanaya ama guriga markaa tagtid garan fiican inaad xidhatid oo macawiis gabadhu isheeda qabanayso hadday adigu aad garan aad tuurtay xidhatid iyo macawiis daldaloosha iyaduna dee waxay kuu xidhan shii daldaloolo ay kuu dad marka waxaa tihiin si u kala dahsoon haddana dantu ka dhaxaysaa lakin waa guriga markaad tagtay garanka ugu fiican kaad kusoo dhidato wadade iska dhig mid kale la soo bax mid garbago ahoo murqahaagu muuqanayaanoo maxaan ku ihahdaa jirkaagu muuqanayo macawuus wacan xidho oo gabadha aad tusayso iyadoo ha soo xidhato waa usluubka sharciga ah ee aadaabta oo labadan qofi qofba qofka kale baahidiisa inuu buuxiyaa la rabaa waxa sharciga ee wanaagsani ummaddu inay barato way fiicanta oo ninku xaaskiisa ku kalsoonaa hadday u labisato oo u xaragooto ayaa inaanu kulaba guursan baa laga yaabaa ile markuu guriga yimaadaba hadduu masaajka ka baxo ama shaqada ka soo baxo wuu soo ordaya ila cadarkaagii iyo labiskaagiibaa saaqay laakiin haddii kale maqaaxyahaasu waktiga ku dhamaynaya kowda habeennimu ku imanaya ama koob iyo tobanku soo dhaadhacaya adigoo aan afka ka oran soo dhaqso waa in dantu soo caydhisaa fiidka u yimaada aqalka ninku sidaa awgeed waxaa la rabaa marka in akhlaaqiyaadka iyo wax badan oo nidaamka ka mida nolosha qoysku in laysla fahmo waa laga maarmaan hubay isu yihiin buu ilaah yidhi subxaanahu watacaala maxaan ku idhaahdaa ninka iyo xaaskiisu buu ilaah yidhi subxaanahu watacaala rasuulku xaaskiisa wuu isu qurxin jiray salawaatu wasalaamu calayh iyaduna waa isu qurxin jirtay nebiga caaisha radia allahu tacala bal saxaabiyaadku waxay lahaayeen mara marka ay xaydka yihiin ay xidhaanoo u gaara maalinta xaydku ka go'ana way maydhi jireen waa dhigi jireen rasuulku waa ku waa ku yaqaanay markuu arko marada iyadoo xidhan inay xayd qabtu fahmaya nebigu sal alla alay wasalam ma ujeedaa waa u labisan jirtay nabiyullaahi muxamed salawaat ullahi wasalaamu aley saasaa la doonaya waxaa ka mid a ah gabadhu timaha ma gaabsan kartaa gabadha timaheeda ma gaabin kartaa shareecadu culimmadu waxay leeyihiin horta gabadhu inay timaha xiirto ama gaabisa lama ogola waa kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay timaha sida la gaabgaabinayo haddaanay daruura keenin gabadhii madaxiibaa xanuun kaga dhacay ama cambaar baa gashayba ama timihiibaa madaxiibaa injiri gashay timo badan bay lahaydoo waa laga saari kari waaye in timihii qaar la jara mooyaane ama maxaan ku idhaahdaa nabaraaba ka soo baxay oo madakaraa gaadho in la dhayo u baahan gabadhii ama gabadhii timihiibaaba timo adagoo juro ah oo inay diyaaro maaragtay habayse u baahan ama timihiibaa aflaaqa noqday oo inta horeo dhan ayaa xabadiibaa afar xabay yeelatay si marka ay afka uga jarto oo tintu iyadoo wacan u soo baxdo waxa weeyaan dhibaato male wixii daruura sharciga ku timaado culimmadu waxay leeyiin qaar waxay leeyiin waa jaa'is qaar waa xaaraam qaar waa makruuh intaa way tilmaameen lakiin wixii daruuro ah wax dhibaato ah ma laha gabadhu gabadhu quruxda kale ninkeeda aqalka markay joogto bootar wejiga ma u marsan kartaa waxyaabaha maykaabka yidhahdaa ma u marsan kartaa bishimaha haddaan waxaan caafimaad ahaan waxba yeelaynin ninkeeda inay isu qurxiso wax dhibaatoa ah maleh way isu qurxin kartaa timaha ma u casayn karta ha timaha u casee mar u madoobe oo mar u casee oo marba doc ugu fidh waxa wey waa kuu bannaanta shareecada sharecada islamka way kuu bannaanta hadday adag yihiin timuhu oo gabadhu timaheedu juro yihiin ma jilcin kartaa jilcise ma marin kartaa hadday ninkeedu isu isu maxaan ku ihahda labisayso dee u samaynayso caafimaadkeeda aan waxba yeelayn wax dhibaato a ah ma laha way u samayn kartaa lakiin kolley wax sii jiriyama markii sayda bay ku noqonayaane wax dhibaataa ah malaha makaawiyadayn kartaa timaheeda waa la kaawadayaa timaha oo dee shanlo inta electriga la geliyo kulul baa lagu fidhaayo timuhu saa u taagmayaan way samayn kartaa wax dhibaataa ah malaha gabadhu waxyaabahaas ninkeeda hadday u samaynayso wax mushkilada ma laha shareecadu ma diideyso waxyaabahay gabadhu ninkeeda isugu qurxinayso wax dhibaataa ah ma laha gabadhu cidiyaha ma la bixi kartaa hablaheennan hadda jooga qaarkood dhallinyarada ah cidiyihii bay la baxeen maxaana laga bartay wadamada markaad dhoofdhooftid adduunka meela marti wax ajaa'ib ad arkaysaa waan meelaha ashiyada u safray baa waxaan soo galay anoo waddamada carabta dhex maray waddan ka mid ah baan meel soo galay weyn meeshaasi waa meel masaajidkan la eg haddaanay ka weynayn baan isleeyahy waa meherad wax alla waxa meeshaa yaalla waa hal dollar iyo badh wax alla meeshaa waxa yaalla kulli waa hal dollar iyo badh waa soo galay waa dhex marmaray waxbaan ka yara iibsanaya marka saabuun iyo waxbaan ka yara iibsanaya marka anoo dhex maraya waaan adda qadarkii waxaan weligeyba arkin baan ku arkay waxaan ku arkay cidiyo bac ku jira waan soo qaaday kiibaan ku yidhi waxaani maxay ahaayeen markaasu wuxuu yidhi dumarkaa gashado waa cidiyo beenbeen ah kuwa cadcadaana kuwa cascasaana sa u dhaadheero way gashadaan marna way iska saaraan sharecada islaamku waa ku xaaraan inay gabadhu ciddida la baxdo xataa weysadeeda hadday ciddiyaha rinji mariso weysadeedu ataa ma ansaxayso sababtu waa maxay fiqiga shaaficiyada waad garanaysaana fiqigaba weysada markuu qofku weysaysanayo waxaa shuruudeeda ka ah biyuhu inay jidhka gaadhaan soo maaha laakiin ciddidii rinji baa saaran ciddidii biyuhu ma gaarayaan dushay ka marayaan hadhow markuu cid dhammaado soo qolof dhacaya shareecada islaamku maxay amartay rasulku wuxu yidhi sal alla alay wasalam alfitratu khamsun arrimaha islaamku la yimid waa shan axaadiista qaarkood gudniinka kamida mida hooso hoosoo layska xiraa ka mida shaarubadoo la gaabiyaa ka mida timaha laga jafaa ka mida cidiyahoo layska guraa ka marka gabadhu iyo raguba rag iyo dumarba in ciddiyaha lala baxo waa xaaraan shareecada islaamka gabadha muslimadda ahi inay iska ilaaliso waxyaabahan dadka iminka fidneeyey telefoonada dhallinyarada lagula xidhiidhayo internet-adan bilaashka noqday khasaa'ir fara buu keenay mushkilado fara buu keenay ceebo fara badan buu keenay gabadhu inay aada isu ilaaliso waa ugu naseexayn lahayd waxyaabaha dhaqankeenna waxaa ka mid a soomaaliga ku jira dhaqamada xunxun ay leenna waxaa ka mid a bulshadeenna oo aan kala socnayn gabadhii inadeerkeed habarwadaageed ina abtigeed kii dariska la ahaa kii wax la dhiganayay ummad kala soocanbama waa laisku dhex jiraa waa laysku qasanaya sawirkii baa la wada gelaya waa la wada fadhiya waa la fara ka qaar baa dumnadii wada ciyaaraya qaarba wada turbaya wiilal iyo gabdho oo isku dhex jiro saa isugu qasani rasuulku wuxuu yihi sal alla alayh wasalam isagoo dadka aad ugula hadlaya masaladaasi iyaakum wadukhuula cala annisaa war iska jira rag yahow dumarka inaad aqalada ugu gashaan rag inaan u ahayn nin saxaabada ka mid a ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo bal ka waran alxamwa ninkan ninka ninka gabadha qaba qaraabadiisa ama waa walaalkii ama in ama in ka waran qaala alxamgu lmowt waaba geeri bu yiri nabig sal la alay wasalam waxyaabaha aynu ku gebagabaynayna waxaa ka mid a ah dhaqanka gaalada in layska ilaaliyo oo ah sawirada iminka waxaa soo kordhay in albunno la kaystado sidii waag ahaan jirta sawiro gabadhu ay la gashay gabdho kale wiilal kale darisyo kale wakhtiyo aroosiyo ciido album baa la soo iibsaday waa laga buuxiyey qolka fadhiga ama hurdada la dhigayaa waxaa la leeyahy waa lagu madadaalinaya waa la daawanayaa baa la leeyahy ama iyadoo duuban baa la haystaayo moobeello ama sidhiyo lagu haya ama mimeriyo lagu haya shareecada islaamku waa xaaraan guriga waxaasi ku kaydsan yihiin malaa'igtu ma soo gasho nebigu wuxu yidhi sal alay wasalam laa tadkhulu almalaa'ika beytan fiihi suura malaa'igtu ma soo gasho aqal sawiryaalla buu nebigu yiri sal alay ali wasalam maalintii aqalkiisa inuu soo damco inuu soo galo damcayna nebigu sal alla alay wasalam daahiyo wuxuu arkay sawir ku yaallo dibbuu uga noqday rasuulka ilaahayo maxaan ku khaldamay ilaahay baan u noqonayaa ii sheeg sawirkan waa maxay buui maradii waa daahi bay goysay way kala dilaacisay midna dacasad bay ka dhigtay caaisha radi allahu tacaala mid kalena barkimo iyo bay gal uga dhigtay baan filaya marka walaalayaal dumarkaanan wanaagsan ee qiimaha badan ee hooyooyinkiinu hooyadeen waa dumar walaasheen waa dumar habaryarteen waa dumar inadeerteen eedadeen dadkaasle waa dumarkeennii wacnaa wacnaanta ilaahay idin siiya ilaashada diintiinna ku dadaala xaggiinna yaa nala ka soo kingelin oo gaaladu nooga soo dhicin oo dhaqanka xun nooga imanin ilahay